بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله من آية اللباطنية السقال سورة اللقمان إلى آية كوبية طبعا سورة السجدة ألف لام من سجدة واحد الله وحوين وشيغي درسي هراء ما خلقكم أبركين معها ولا بعثكم صوصاري دين معها ilaa ka khalqi nafsin waaxida naf keliya abuurkeedo kale mooye naf keliya inta la abuurayo iyo khalqigoo dhan inta la abuuri waa isla mid waxba ma kala badna in allaha samiicun basiir ka maqloo arka weye wax kaloo haddana alla qudradiisa laynoo sheegi waxaa la yidhi alam tara ma ogaatay mase ka war heshay nabiga hadalka loo haya an allaha alla yuuliju habeenka inuu dhex geliyo fi nahaari maalinta wayuuliju nahaara maalintana dhex geliyo fi leyli habeenka wasakara shamsa walqamara dayaxa iyo qoraxdana wuu idiin sahlay waa la layliye way soconayaan kullun dhammaan yejrii wuu socon ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay wa ana allaha allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun kii xoogaala wey allah subxaana wa tacaala qudradiisa waxaa ka mid a ah. habeenka iyo maalintaa laysdhexgelin qeyb habeenka ka a ah maalinta lagu dari maalintaa dheeraan qayb maalinta kamid a ah habeenka lagu daray habeenkaa dheeraan bilmatal xagaagii oo kale maalintaa dheer allah wa watacaala qudradiisay kamid tahay markay isbedelayaanna ma garanaysa habeenkii maalintu markay isbedelayaan garan mayse dayaxa iyo cadceedana ilaah wuu inoo sahlay wakaa wuu inoo socodsiiyey ilaa mudday soconayaan muddadaas waa laba muddo oo muddadii alla ugu talagalay intii adduunyada ah oo marna soo bixi marna ay dhici marna soo bixi waa muddo ilaa qiyaamahana waa muddo labadaba way soconayaan sidaa loogu talagalay marka qoraxdu maalintiina samaday dhex socotaa habeenkiina dhulkay hoosta ka soo mari oo dhulkay soo dhex mari waa qudrada alla wey subxaanahu wa tacaala allah wuxuu leeyahay alam tara ma ogaatay mase ka war heshay ana allaha alla yuliju leyla habeenka inuu dhex geliyo fi nahaari maalinta wayuliju nahaara maalintana dhex geliyo fi habeenka oo midba umar dheeraado oo qeyb xaggan laga gooyo qeybna xaggan laga gooyo wasakara shamsa iyo walqamara cadceedda iyo dayaxana alla waa sahlay uu leyliyey sidaas u soconayaan wahayinkaa soconaya kullun dhammaan oo shamsiga iyo qamarka ahi yejri wuu socon ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay muddada la magacaabay waa maxay waa intaa lagu talagalay xaggaana ka soo bixi xaggaana u dhacaya qiyaamahana way tahay wa ana allaha allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun xoogogaal buu u yahay daalika allaha sidaa yeelay lianna allaha bisababi ana allaha alla huwa alxaqu xaq ahoo sugan waanamaa yadcuuna waxay caabudayaano min duunihi alla keyrkiina albaadilu waa waxba kama jiraan waa baadil wa ana allaha allana huwa alle alcaliyu ka sarreeye weeye alkabiiru oo weyn sifadiisu siday tahay baynu u aaminayna alcaliyu alkabiir waa ka sarreeye oo weyn waa si isaga u cunanta siday tahay baynu u ma fasirayno qolada muctasiladii meelahan oo kale meelahay ka soo horjeedaan wey marka waxay dhihi waa culuwa makaanaho iyagu dhihi culuwa makaana waa daraja loo jeeda maxaaba waxaa ku wata sidan un lagu daayo waa mulxidiin asmaada allay mulxidiin ku yihiino ina aladii yulxiduuna fii asmaaiillaahi magaca asmaada allay qalloocinayaan meel kale u duwayaan marka waxaan leenahay daalika allahaasi iyo umuurta uu alla maamulayo biana allaha bisababi ana allaha daalikada waxaynu dhowr meelood baanu celinay daalika maamulkaa alla leeyahay habeenkiiiyo maalinta laysdhex gelinayo shamsada iyo qamarka la inoo sahlayo intii muddo ah biana allaha bisababi ana allaha alle huwa alxaqu ka sugan ee haabitka ah ee xaqa ah runta ah waanamaa yadcuuna waxay caabudayaano min duuniha alla keyrkiihina albaail wey waa wax matare baatilka wax aan qiimo lahayn baa la yidhaha waan allan huwa alcaliyu ka sarreeye weye alkabiir oo weyn alam tara ma ogaatay mase aragtay ana alfulka doontu tajrii fi lbaxri badda inay dhex socon ma ogaato ma ka warasay alam tara ma ogaatay ana alfulka doontu tajrii inay socon fi lbaxri badda dhexdeeda binicmati illaahi ilaahay nicmadiisa nicmayn uu alla dadka u nicmaynayo iyo badda ku dhex socon waa nicmo alla leeyahay oo alla dhex yaacsiin badda dhexdeeda iyadoon waxbana noqonayn muxuu alla badda u dhex socodsiiyey doonta liyuriyakum inuu idin tusiyo min aayaatihi mucjizaatkiisa qudradiisa ku tusinaya qayb ka mid a ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan doontaa badda dhex soconaysa la aayaatin adilo waaweyn oo tadullu calaa qudrati illaah likulli sabaarin qof kasta oo sabir badan kulligii shakuurin oo shukriya waa muminka dabeecadiisa sabirka iyo shukrigu qof kasta oo mumina ah, yay daliil u tahay kuwa kala qudhooda daliil bay u ahaan way diideen iyagaa iska diideen marka alle subxaana watacaala doonta badaasay dhex soconaysaa nicmo alle iyo maamul allay ku dhex socon oo alla subxaana watacaala dadka ugu raaxaynay boqol kun oo tan bay wadaa biyahana markay dhex socoto saasa u lexlexo waxaad moodi inay dhaco marna kor u goodi marna hoos bay u daadegi shafkay ku dilaacin biyaha hoos u geli qarkeeda kore ma qoyay waa ilaah nicmadiisa weyn hal kiila haddaad ku ridana ama hal quruurxoo yar haddaad ku ridana salkuu tegaya waa binicmat illaahi wey muxuu alla sidaa u yeelay doontaa badda inoogu dhex kaxeeyey liyuriyakum inuu idin tusiyo min aayaatihi mucjizaadkiisa qayb ka mid a aayadihiisa qudradiisa kutusi qayb ka mid a doontaa markaad aragto qudrada ilaahi waad fahmi ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la adilo tadullu calaa qudrati likulli sabaarin qof kasta oo sabir badan shakuurin oo shukriya wa amilatu mubaalaqa qofka muminkaa markay dhib ku haysto wuu sabri allana wuu bari markuu khayr haystana wuu shukriyi allana wuu caabudi waidaa khashiyahum markuu daboolo dadka badda dhexsooda mawjo mawjad baa daboolay oo ka dulali hoosiisoo kalea mkhlisiina iyagoo u badhaxtiri lahu alle adiina cibaadada u badhaxtiri iyo ducada falamaa najaahu markuu nabadgeliyo oo ilalbari xagga bariga u bixiyo fa minhum waxaa ka mida muqtasidun ku dhexdhexaada ka ugu roon baa muqtasid noqon meeshii la rabay inay kulligood wada heer sare gaadhaan yaa ka ugu rooni muqtasid noqon ka kalena wuuba ka bixi diintii oo shirkigiibu dib ugu waa dhexdhexaad marka waxaa laga wadaa meeshii la rabay markii alla nabadgeliyey inay alla si toosa u caabudaan oo heer sare gaadhaan ka ugu roon yaa dhexdhexaad noqon oo meel soo ka jooga intooda kale shirkigiibay dib ugu noqonaya wamaa yajxadu ma diido biaayaatina aayadaha iyaga ilaa kullu khataarin balla furow kulligii mooyaane ka furin oo gaalnimo badna ah allah wuxuu leeya subxaana wa tacaala doonta badda dhex socota ee dadku ay fuushan yihiin mawjadi hadday ku kacdo mawjadu markay kacdo dushay ka mari markaasaa ilaahay marka qaarkood garab marinoo ka qabosay marmarna dhexday ugu dhici mawjad saasoo kalea markay ku kacdo rabbigood bay bariyaan allah bay caabudayaanoo barya cibaadada iyagu u badax markuu alla nabadgeliyo xagga bariga u saarana ka ugu xun wuu gaaloobi xagguu sii kici laakiin ka ugu roon waa ka dhexdhexaad noqday muqtasid noqday wamaa yajxadu ma diido baayaatina aayadaha iyaga ilaa kullu khataarin balafuro mooye kafuurin gaalnimo badnaa beri waxaan meelaas qori la yidhahdo barigaasi aan joognay yaa nin baa noo sheekeeyey intuu badda soo raacay doon iyo doontii biyo ku kaceen doontii baa marka baa u yimidoo badbaadiyey doontii oo dadkii ka qaaday wuxuu noogu sheekeeyey ninkaasi markii doonti ay biyihii ku kaceen yaanu sheekii u yeedhanay sheekh yagii sheekh la yaqaan weeye isagoo shimbira intuu noo yimid yuu markabka soo duway buui sheekhi baa sidaa noo soo badbaadiyey waa khatara ogo hadda saasuu u sheekaynaya aniguu ii sheekayn allah wuxuu leeyahay idaa qashiyahum mawjun ka dulali daruuroo kale ah dacawullaaha allay bariyaan mukhlisiina lahu iyagoo u badhax tiri addiina cibaadada falamaa najaahum alla markuu nabadgeliyo ilalbari bariga xaggiisa u nabadgeliyo bariga u saaro fa minhum waxaa ka mida muqtasidun ku dhexdhexaada waa ka ugu roon intay kala gaalnimay u kaceen wamaa yajxadu ma diidan biaayaatina aayadaha yaga ilaa kullu khataarin ballafurow kulligii mooyaane kafuurin oo gaalnimo badnaa yaa ayuha naasu war dadkiiow itaquu rabbakum rabbigin ka baqa oo daaco la imaada wakshow ka baqa yowman maalin laa yejiiuna waxba u taraynin waalidun ku wax dhalay can waladihi ilmihiisii xaggiisuna waxba oy ka tarayn walaa mawluudun kula dhalayna huwa mawluudku jaazin ku wax u tari unahayn can waalidihi waalidkiisa shay-an waxbaba ha yaraatee wacdallaahi alla ballanqaadkiisa waye waa sidaa ama ina wacdallaahi xaq waa isla midkii ina wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaqun xaq wey falaa taqaruranakum yayna idinku kadinin alxayaatudunyaa noloshaan gaabay hayn idinku kadinino inaad nabadgelyadani sidaa un ahaada insaan hamoodina walaa yaquranakum yuuna idinku kadin bilaahi bikaramilaahi ilaahay dulqaadkiisa xaggiisa alqaruuru kadiya shaydaan yuuna idinku kadinin oo dhihin waa kani haddaad qaloocantihiin ilaah uu idin halaagi lahaa ilaahay dulqaadkiisu idin dulqaadanayo ina shaydaanku xaggaa idinkaga iman war dadkiiow rabbigin ka baqoo daacaysaa laga wadaa taqwada iyo daacada isku meel haddii lagu sheego taqwada waxaa looga jeedaa xumaanta iska ilaaliya daacadana khayrka la imaada laakiin midkood hadii la sheego labadiiba waa loola jeeda ka baqa maalin ku wax dhalay ilmuhuu dhalay una waxba u tari karayn kula dhalayna kii dhalay aanu waxba u tari karayn shay haba yaraatee alla ballanqaadkiisuna waa xaqi balha la ogaado noloshan gaaban iyayna idinku kadininu hamoodina inay xaaladu sidan un ahaa taa iska barwaaqaysataano iska seexataan iska soo toostaan ood cuntaan inay sidaanuuna han hamoodin ha ku kartoomina adduunyada tuhma inayna sidan ku soconayn ku talagala shaydaanna yuuna idinku kadinino haddaad xun tihiin dee ilaahay wuu idin ciqaabi lahay sookan maaha ad barwaaqada haysataan alla karamkiisa iyo deeqdiisa iyol xaggaa iman yaa ayuhanaasu dadkay itaquu rabbakum rabbigin ka baqa oo daacaysta khayrka la imaada xumaantana iska ilaaliya wakshow ka baqa yowman maalin hadda yoomkaa mafcuulkii ah yoomkaasoo laa yejzii uuna u taraynin u gudaynin waalidun ku wax dhalay can waladihi ilmihiisa walaa mawluudun ku la dhalay huwa jaazin ku ka guduunayn can waalidihi shay-an waxbaba ha ahaatee ina wacdallaahi alla ballanqaadkiisuna xaqu wey sidaan bay xaaladdu ku socon maalintaasaa imanaysa cid wax u tari kartaa aanay jirin falaa taquranakum alxayaatu dunya noloshaan gaaban yayna idinku kadin oo xaaladu inay sidanuunahan hamoodin oo ha isku hadlaynin ee intaad fursadda haysataan tooba keena walaa yaquranakum yuna idinku kadin bilaahi bikaramillaahi ilaahay deeqdiisa iyo raxmadiisa xaggeeda alqaruuru shaydaankii kadiye ahaa yuuna idinku kadin oo xagga raxmadda alle idin idinkaga imaninoo waa kanoo ilaahay wuu idiin roon yahay maxaad ka cibaadaysanaysaan yuuna idin dhihin in allaha alla subxaanahu watacaala cindahu agtiisa waxaa ah cilmu saacad saacadda cilmigeeda akaadu ufihaa buu alla inaan anigu xataa iska qariyaan sigay wayunazilu alla wuu dejiyaa alkaysa madarka gooruu ogyahay isagu wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa fil arxaami waxa uurka ku jira wamaa tadrii ma oga nafsu nafina maadaa shaygii tagsibu qadan berri ay shaqaysan wamaa tadrii ma oga nafsu nafi biaya ardin dhulkii tamuuto ay ku dhiman doonto in allaha alla caliimun ka og weye khabiiruna xogogaan waa shanta uu nabigu inoo sheegu yidhi waa qeyb shantaa cid ogi ma jirto xataa nabi ma oga malag ma oga wax ogoon allahina ma jira shantaa ambiyada dee qeyb fara badan baa la ogeysiiye aada u tiro badan qur-aanka laftiisa qeyba aakhiro waa loo sheegay samada waa loo sheegay waa qeyb fara badan bay ambiyadu ogyihiin laakiin waxaan alla ogeysiinin ma ogaan karaan shantana iyadu waxa weeye allahbaa khaas la cid ogi jirto shantaasi waxa wey saacaddu gooray dhici allah baa og akaadu ukfihaa litujaa kullu nafsin inaan anugu iska qariyaan xataa qarka u gaadhi bu alla leeyahy madarku goortuu di'ina allah baa garan laakiin de calaamado waa la isticmaali karaayo markuu intuu jilaalkii dhammaado oo cirku daruuraysto oo cirku soo hoorhooro dee roob uu di'i doonaa waa la dhihi karaa taa dhib male waktiga haddii lagu xisaabtamo taasi dhib male wuxuu og yahay alla watacaala kelidii waxa uurka haweenka ku jira riximka waxa ku jiro ogyahay waayahan dambe qalabkan cusub waa la ogaaday baa layidhi wiil iyo gabadh wuxuu yahay waa la kala ogaadaa layidhi marka la leeyahay alla unbaa og waa intuu candhuuftii hilibka yahay weli la suuraynin wey ee markii la suureeyo de waa la ogaan karaa qalab lagu ogaada waa la samaystay hadda markii la suureeyo berri waxay naftu shaqaysan kama warhayso berri shaqaday qabanaysa kama warhayso nafina ma oga dhulkay ku dhiman doonto wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qof markii meel uu ku dhibanayo meeshuu joogo meel aan ahayn markuu ku dhimanayo muraad baa ka geli meeshii baa muraad geli markuu tago halkii ku dhimanayo naf ogi ma jirto shantan waa cilmulqeyb cinda allahi unbay yihiin shantan ciddii sheegatana ka maqlay in allaha all cindahu agtiisa waxaa cilmu saaca saacadda cilmigeedii iman allah baa garan wayunazilu lqaysa madarkana isagaa dejiya goortuu doono cid ogaan kartaa ma jirto laakiin waxaynu nihi de calaamado waa la isticmaali karaayo roobkii wuu dhow yahay waa la dhihi karaa calaamadaa la isticmaali karaa markuu cirku daruureeyo oo waktigii gaadho oo jilaalkii dhammaado waa la dhihi karaa wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa fi larxaami riximka waxa ku jira makaanka waxa ku jirana laa og wiil iyo gabadh markuu yahay wamaa tadrii ma oga nafsu nafina maadaa shaygii tagsibu ay shaqayn qadan beri wamaa tadrii ma oga nafsu nafina biayi ardin ardadii tamuutu ay ku dhiman doonto in allaha alla subxaanahu watacaala caliimun ka og weeye wax walba khabiirun oo xog ogaana suuratu sajda waa suuraddii soddon iyo labaad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa soddon suuradduna waa maki min asuwari lmakiya bay kamid tahay layskuma khilaafsana taa marka suuraddanu fadilada kale leedahay waxaa weeye nabiyllaahi maxamed aroorta jumcada subaxa jumcada suuradan iyo halataa calalinsaan buu ku aqri jiray baa leydi hadda kolleyba joogto ma ahayn oo walba ma ahayn inta badan wuu ku aqri jiraa suuradan iyo halataa calalinsaan marka waa inaan waktigaana aynu sunaysano aliflamim ilaahay baa og wuxuu ula jeedo inagu tafsiir uma hayno tanziilulkitaabi kitaabka soo dejintiisa laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin in la soo dejiyo shaki kuma jiro min rabicaalamiina caalamiinta rabbigeeduna ka ahaaday oo laga soo dejiyey craabta haddaan yar bedelo tanziilulkitaabi kitaabka soo dejintiisa laa rayba xaalo una shaki ku jirin fiihi fii inzaalihi min rabicaalamiina buu ka ahaaday oo min rabicaalamiinada khabarka laga dhigo sidii kalena waa sax haddaan icraabta saa u waa sax wey in qur-aanka xagga alle ka yimid bilaa kalaami wey hadalkama joogo nabiylaahi maxamed oo jaahili ku dhex koray oo maka ku dhex kora oo ku dhashay oo aan weligii meel kale cilmi u doonanin oon wax kala aqoonin laakiin muwaxid ahaayo dee alla aqoonsanaa unbaa si u joog ubaa unbaa iqra lagu soo dejiyey intuu tegey qaaru xira qaaru xira waa dhinaca koonfurtu maka ka yahay marka ee lagu sii socdo musdalifo yamina xagga marka lasoo socda dhinaca midigtaa laga mara qaaru xiruu tegey marka ilaa lix bilood buu riye iyo wax saasa yaa u imanayay qaaruxidhasa intuu tago muddo ku maqnaado iyo intuu yimaado khadiija sahaydo iyo haddana ku tegey isagoo qaaruxidhihii jooga yaa malku jibriil baa u yimid markaa markaasuu yihi iqra maana biqaarin wuu jijibiyey dhowr goor markii lagu celiyey yaa iqra bismi rabbika lay halkaasaa lagaga bilaabay marka wakti yaroo laba sano saddex sano waxyigu waxoogay yuu yaraa kadibna mutataabic buu noqday tanziilulkitaabi kitaabka soo dejintiisa laa rayba xaalo shaki ku jirin fiihi fii inzaalihim min rabi alcaalamiina caalamiinta rabbigeedu ka ahaaday am yaquuluuna marka ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamed baa been abuurta miday leeyihiin bal ma been abuuranina huwa kitaabku alxaqu xaq weye oo min rabbika rabbigaa ka ahaaday maxaa laguugu soo dejiyey litundira inaad u digto qawman qoom oo ma ataahum uunu u imanin min nadiirin wax u diga min qablika aada u hortaa lacalahum yahtaduuna si u hanuunaan nabilahi maxamed waxaa sheegay kitaabkan in alla ku soo dejiyey iyagu marka ma waxa yidhi ma waxay leeyihiin nebi maxamed waa been abuurtay waa beentaasi muuna been abuuranin maba yaqaanaba sidaaba ma yaqaan nabigu markuu dhalinyarada ahaa ee uu iyaga dhex joogay laba maalmood maalin waxay ahayd markuu shan iyo soddon jira kacbada la dhisayey iyo qabiilqabiil bay dhagxaanta usoo guri jireen adeerkii cabaas ay dhagax wada gurayaan yaabarada guntiga intaa iska furto halkaas dhagaxa iska xijisiin markuu shiya uuba dhacayba nabigu hawinidan loo ogolay marna isagoo ai la jooga magaalo dibadeeda la jooga yuu ninkii la joogay warba sii joog magaaladii baan tegi markuu magaalada afkeeda joogu meel heesi ka yeedhayso aroos ka jiro yuu maqlay inuu ku leexduu damcay uba dhacayba salaad maalintii dambeba qoraxoos heerkaasuu nabilah maxamed dhaqankiisu saas u aha marka kaasay leeyihiin ma isagaa been abuurtay am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftiraahu isagaa been abuurtay bal huwa qur alxaqu xaq weeyo min rabbika ka ahaaday maxaa lagugu soo dejiyey litundira inaad u digto qowman qowm oo maa ataahum unu u imanin min nadiiri wuxuu degmin qabilka adiga hortaa lacallahum yahtaduuna si ay u hanuunaan marka qoladan qureesheeda laleeyahay adiga hortaa wax digniinahoo u timidima jirto oo rasuula yacni wax iyaga ka dhashay oo iyaga la nooc aho iyaga ka dhex baxay yaan jirin ee waxaa ka horreysa ambiyadii hore bilmatel diintii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil qureeshtu way ku dhaqmi jireen oo way aaminsanaayeen ilaa markii dambe asnaamta loo keenay mooyaane markii de asnaamta iyo inta eh, ruum iyo meelaha asnaamta laga keenay markaasi diintii ka baxeen markii hore taasi aad u aaminsanaayeen marka waa mid quraysh u gaara wey allahu alli alladii allah wey khalaqa samaawaati sabooyinka abuuray waalarda dhulkana wuu abuuray iyo ma beynahumaa inta udhaxaysa fi sitati ayaamin lix maalmood buu abuuray uma stawaa alla wuxuu ka kor noqday cala alcarshi carshiguu ka kor noqday maa lakum idinma sugna min duunihi alla keyrki min weliyin wax kaalmeeya walaa shafiici wax idin ergeeya oo idiin ergeeya afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoomin bu alla yidhi subxaana wa tacaala oo idaan waxaa laidiin sheegi qaadanay alla subxaana wa tacaala ardadiiyo samada lix maalmood buu abuuraa layidhi axaddaa yay bilaabatay axaddaa la bilaabay jumcada casarkii nabiyulaahi aadam la abuuray intaasay ku dhammaatay hadda allah in yar buu ku dhamayn lahayo kunbuuba dhihi lahaaye inagaa tartiibta layna baraya oo shaqada markaynu qabanayno waa inay tartiib ay kala horeyso oo si shaqadii inoogu taab noqoto inagaa layna baraya lixdaa maalmo marka alla subxaana watacaala wuxuu le istawa cala alcarshi waa kaan in badan baa soo maray istawa cala alcarshi toddoba aayadood lix ka midihiisu mastawa cala alcarshi wey midna waxa weeye alraxmaanu cala alcarshi istawa waa suuratu dahr suuratu alacraaf waa aayadda konton iyo afar suuratu yuunus waa aayadda saddexaad suuratu racadna waa aayadda labaad suuratu dahna waa aayadda shanaad suuratu furqaanna waa aayadda konton iyo sagaal tanna waa tan iyo suuratu lxadiid waa aayadda afraad kulligood waxaa weeye istawa calaa carshihi waa istiwa markii la weydiiyey mid bidciha weydiiyey wuxuu ihi alistiwaau macluum istiwa waa la yaqaan wahuwa lirtifaac walkayfu majhuul farsamada uu istiwahaasi ku dhacayna lama yaqaano wasu'aalu canhu bidca qum bilacnat illah buu ku yidhi ninkii kacbud lacnadha ku baxday de bidci o dhan baa lacnad mutay bidci ba hadduu yahay marka istiwa cala alcarsi waa sidaa wey allahu alle aladii allah weye khalaqa samaawaati samooyinka abuuray walarda ardada abuuray wamaa baynahuma inta udhaxaysa abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood axaddii ilaa jumcada aakhirkeeda uma sawaa alla wuxuu ka kor noqday cala alcarshi luqada carabta istiwo oo bimacnaa qalabahu wa qahariyihi maba jirtaba maba jirtaba haddaad kulli qur-aanka aqri qur-aanka istiwa hadduu calaa ku tallaabo waa irtifaac hadduu ilaa ku tallaabana waa qasad hadduu laazim noqdona waa kaamil noqosho qur ku jiraa axaadiisan waa sidaasoo kalea istawaa cala alcarshi waxay u deliishadeen muctasiladu istiwa ma jira markay yidhaahdeen nin akhdal la yidhaahdo oo nasaaro ah beyt uu aqriyey istawaa bishrun cala alciraaqi min kayri qitaalin wa damin mihraaqi kaasay u deliishanaya waa nin hadda gaal ah waxay deliishanayaan shicirkiisa oo waxbaba garanayn maa lakum idinma sugna min duunihi alla kayrki min weliyin wax kaalmeeya walaa shafiicin wax ergeeya afalaa tatadakaruuna miyadan waan toomeyn falaa miidan waan toomay yudabiru alla wuu maamulaa almra umuurahoo dhan mina samaa samadu ka maamulaa ilalardi xagga ardaduna maamulka usoo fula maamulku xagga hawadu ka yimaadaa xagga dhulkuuna yimaadaa uma yacruju wuu fuulaa ilayhi ila asamaai ama makaankii uu alla ugu tala galay camalkii fii yowmin maalin kaanuu ahday miqdaaru qadarkiisu alfa sanatin kun sano mimaa tacuduuna waxaan idinku tirsataan alla subxaana watacaala maamulka xagga samadu ka maamula wax waliba samadawayigu samadu ka iman raxmadu samaday ka iman madarku samaduu ka iman malaaigtu samaday ka iman maamuloo dhan samaduu ka imanay dhulkuu usoo fuliyo maamulku dhulku usoo daadegi haddana maamulkii acmaashii dadka iyo wixii dhulka lagu maamulay kor bay u kacayaan meesha alla ugu talagalay xagga carshigay u kaci malaaigta intay camalkii bilmatal qaado meeshii diiwaanka lagu diiwaan diiwaangelin acmaasha yay geyn malaaigtu waa carshiga agtiisa wey halkaasay geyna marka la leeyahay malaaigtu waxay socon hal yooma oo la eg kun sano oo kuwanan tirsano ah yani hal maalina intay socdaan yaa kun sano intaad idinku socotaan yaa la eg bilmatulmalagu markuu xaggaa ka imanayo waa shan boqoloo sano markuu xaggan ka tegayena waa shan boqoloo sano waa kun kunkaa sano isagu laxdo gudaheed wax yar buu ku tegey isagu malag malagga maamulka wada ee alla soo diray in yar hogaan buu ku tegey marka kun sano in aad idinka idinka qaadan lahayd yaa isaga maalin ka qaadan maalin gudaheed maalin wax yar bay ka qaadan isaga ilaa qudradiisa wey subxaana watacaala yudabbiru alla wuu maamulaa almra umuurahoo dhan wuu maamulaa min asamaai samada xaggeedu ka maamulaayo amarka iyo maamulku xagga samadu ka soo fulaa ilaalardi dhulka xaggiisuna usoo fulaa uma yacruju wuu fuulaa maamulku wixii maamul ahaa ee dhulka loo soo dejiyey acmaashii iyo wixii dhulka laga qabtay ilayhi ila asamaa ama ilayhi ila allah xagga alluu u fulaa fii yowmin maalin kaanuu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu alfa sanatin kun sano oo mimaa kii kamid sacuduuna idinku atirsataan waxaa laga wadaa malagu intuu kor ka imanayo korna usii baxayo kun sano iyoy idinka idinka qaadan lahayd isagana waa wax yar oon badnayn daalika allah sidaa yeelay caalimulkaybi waxa maqan kii ogaa weye iyo washahaadati waxa muuqdaba alcasiizu ka qaaliba weye alraxiimu oo naxariista alladii allah weye axsana wanaajiyey kulla shayin shay la arka kulligii shaygaasoo khalaqahu u abuuray shay kastoo alla abuuray siduu ugu talagalay buu ka dhigay wabadaa wuu bilaabay khalqal insaani insaanka abuurkiisana min diinin dhoobu alla ka bilaabay subxaana watacaala dhoobaa laga bilaabay hada nabiyulaahi aadam ciid baa laga bilaabay wey alla subxaana watacaala allaha sidaa yeelay maamulkaa sameeyey ee dhulka iyo ardada intaa ku abuuray maamilkiisu uu sidaa yahay wa allah caalimuleybi washahaada waxa maqan iyo waxa muuqdaba alcasiiz araxiim wey labadaas sifo dhexdooda ku noolow alcasiiz allah qaalibaho aan cidu ka daba shaqayn karayn ka cabso markaa alraxiim naxariiso oo raje waa allaha shay kastuu abuuray abuurkiisa wanaajiyey khalaqahu waa ficil maadi qiraaba waxay tahay khalqahu shay walba abuurkiisiibuu qurxiyey mafcuul bay markaa noqon haddii kalena sifay noqon insaanka wuxuu ka bilaabay abuurkiisa dhoobo ee intaasoo dhan sameeyey caalimuleybi washahaada waxa maqan iyo waxa muuqda ka intaba og wey alcasiizu oo qaaliba alraxiimu oo naxariista alladii allah weye axsana wanaajiyey kula shayin shay la arko kulligii shaygaasoo khalaqahu abuuray shay walba siduu u abuuray buu u wanaajiyey waa siduu alla ugu wa badaa alla wuu ka bilaabay khalqal insaani dadka abuurkiisa min diinin doobo uma jacala wuxuu yeelay naslahu tarankiisii aadan tarankiisii min sulaalatin xareed oo min maain biyamahaynin oo jilicsan oo daciifa uma sawaahu aadan wuu kaamil yeelay wanafaqa wuxuu ku afuufay fiihi aadan miruuxi ruuxiisuu ku afuufay wajacala idinkana wuxuu idin yeelay lakum idinka asamca maqalkii walabsaara indhihii walafidata caqligii qaliila maa in aada u yar baa tashkuruuna shukriyeysa aadan iyo duriyadiisa baa laisku dhex wadaa allah subxaanau watacaala abuurkii u horeeyey ee bani aadamka dhoobaa laga abuuray waa nebi aadam tarankiisiina muxuu ka yeelay sulaala waxa miiran xareed ah baa la yidhaha en khaladka lahayn in yaroo biyoaho nadiifa oo laakiin daciifaho mahiina oo candhuufta meeshaa lagu tufi aan ka fiicnayn dabadeedna nebi aadam wuu kaamil yeelo wuu dhisay ruuxdiisiina wuu ku afuufay idinkana wuxuu idiin sameeyey maqalkii iyo araggii iyo caqligii inaad shukridaan laakiin way yar tahay ilaah sidaa idiin abuuray ee caqliga idiin yeelay ee adduunka oo dhan maamula idin yidhi id idinku u talisaan adduunka inaad shugridaan way yartahay tahay ilaa qofkii alla ilaaliye mooye badaa khalqa insaani min diini uma jacala wuxuu yeelay naslahu tarankiisii min sulaalatin xareed ama in la miiray oo min maain biyaah mahiinin oo daciifaho ragga dhabarkiisa biyuhu ka imanaya dumarkana kalxamahooday ka imanaya labadu waa miir makaanka isugu tegayaan uma sawaahu aadan wuu kaamil yeelay oo xubnihiisii wax walba wuu dhisay wa nafaqa wuu afuufay fiihi aadam dhexdiisa biruuxi ruuxdiisii uu ka afuufay wajacala lakum idinkana wuxuu idin yeelay asamca maqalkii walabsaara araggii iyo walafidata caqligii afidadu waa quluubta asal ahaan layidhaha laakiin waa caqligii qaliila maa in aada u yar baa tashkuruuna shukrinaysaa sidaa inoo sheegay mushrikiintii maxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay aydaa dalalna markaan baaba'no fil ardi dhulka dhexdiisa ku baaba'no ayna anaga la lafii khalqin ma abuur baanu ahaanina jadiidinoo cusub allah wuxuu le bal abuur cusub bay ahaadayaane hum iyagu biliqaai rabbihim rabbigoodla kulankiisa kaafiruun waa ka gaaloobay waxay la yidhaahdeen ma markaan baaba'noon dhulka kala raacnoon ciidda noqono miyaa dibna loo soo abuuri dibna loo soo cusboonaysa waxaa ka maqan ka markii hore abuuray soo mar soo celin karo markii hore kii abuuray hadda way ogyihiin in la abuuray soo mar labaad ma soo celin kara intaas ka maqan intaa keliya waa caqli xumo wey wa waxay yidhaheen aidaa dalalna markaan baaba'no fil ardi dhulka dhexdiisa ku baaba'no aynaa annaga la fii khalqin ma abuur baan ahaynaynaa jadiidin oo cusub hum iyagu biliqaa'i rabbihim rabbigoodla kulankiisa kaafiriin oo ka gaaloobay qul waxaad ku tidha dadka u sheegtaa yatawafaakum waxaa oofsan oo idin kaxayn malakulmowti malakumowtkii aladii malakumowtkii wakila bikum la idiin wakaashay inuu nafta idinka qaado ruuxdoo dhan waxaa la isweydiiyey cabdullaahi binu cabaasiy la weydiiyey malakumowtku quraanshada miyuu nafta ka qaada markaas malakumowtku shay kasta oo nafi ku jirta nafta uu ka qaada waa loo wakaashay acwaanna wuu leeyahay acwaan fara badan buu leeyahay marka waa sidaa wey meel aan aada u fog buu wax ka jijibiyaayo meeshan waxaa laga qaadan buuri in wax la wakaalan karo yaa laga qaadan buuri meeshan axkaamba lama taagne waa dadka layntiisii wey qul waxaa tidhaa yatawafaakum waxaa idin oofsanoo idin kaxayn malakul mowti mowta malagii loo diray casraa'iil alladii malakii wukila bikum la idiin wakaashay inuu nafta idinka qaado uma ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa turjacuuna lidiin celino maxkamadii allaad imanaysaan markii malakumud nafta idinka qaado markay naftu xataa ka baxayso malaaigta raxmadii malaikatu cadaabkii halkaasay joogaan mar nafka qaadiday sugayaan markaa markuu qofku muumin yahay markaaba ruuxdiisa malaaikatu raxmadii baa loo dhiibo kafan baysanaya hawaday ula kacayaan markuu qof xun yahayna malaaikatu cadaabkiibaa markiiba lagu wareegay ruuxii oo indhaha kala haya yaa labadii malag arkay uma ila rabbikum rabbigiina turjacuuna lidiin